subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka u doono soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna waa subaxnimo khamiis ah taariikhdan ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha koowaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka falanqaynta wararka waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftikareen ayaa waxa uu sheegay in wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta maamulka koonfur galbeed looga hadlayo arrimaha siyaasadda oo uu muranka ka taagan yahay sidoo kale waxaad barnaamijka falanqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan shirweynaha culimmada soomaaliyeed ayaa maanta lagu soo gebagabeynayaa magaalada muqdisho waxaana soo xiri doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidoo kale waxaad barnaamijka falanqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan askari ka tirsan ciidamada dawladda ayaa toban kun oo lacagta shilinka soomaaliga u dilay wada mooto bajaaj oo marayay deegaanka carbiska ee gobolka shabeellada hoose sidoo kale waxaad barnaamijka falanqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya ayaa waxay si rasmi a ah ula soo wareegtay amniga hawada oo ah heerka ugu sarreeya ee derajada sidoo kale waxaad barnaamijka falanqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan saraakiisha ciidamada dowladda ee howlgalka ka wada qaybo ka mid a ah gobolka galgaduud ayaa waxay sheegeen in deegaan hoos yimaada degmada ceeldheer ee gobolkaasi galgaduud ka tirsan ay dileen xubno ka tirsanaa al-shabaab markaana ay furteen hub ay kooxdaasi lahayd sidoo kale waxaad barnaamijka falanqaynta wararkaad ku dhegaysan doontaan xubinta kalamaan waa mar kaliyo barnaamijka

amina noqonays ku uursan baa noqonays ilaamsoocan baa nahay eebow allahayo adiguna nataagi ilaahu abaartii hadhooraynaye durba aynigeen raacnaye asaageen barbaan daafnaye heestaasi waxay daafur wahayd barnaamijka falqaynta wararka oo subax baad ka dhegaysataan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho iminkan haddaan eegno magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa ka socda shirka dib u dadka ku dhaqan deegaanada maamulka koonfur galbeedkaasi oo wejigiisii labaad ee markaasi la gudagalay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo wax laga weydiiyey arrimaha ku saabsan shirka dib u iyo khilaafka taagan ayaa waxa uu sheegay in wejiga labaad ee shirka dib u looga hadli doono murunka taagan iyo waxyaabaha la isku haysto ee siyaasadda ku salaysan madaxweyne laftagareen ayaa waxa uu sheegay in wax kasta oo ka soo baxa shirkaasi ay soo dhoweynayaan islamarkaana raacsan hannaanka dastuurka ee maamulka koonfur galbeed madaxweyne lafta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in markii uu asaga imaanayay maamulka koonfur galbeed uu laba doorasho galayay islamarkaana madaxweynihii asaga ka horreeyey ay soo doorteen ergo laakiin taasi beddelkeeda ay baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ay iswaafajiyeen sharciga ama dastuurka maamulkaasi islamarkaana halkaasana uu sheegay madaxweyne lafda gareen in baarlamaanka ay ku saxyeen dastuurka maamulkaasi mar uu hadlayeen waxauu yidhi dib u heshisiinta waa laba fays oo ahaa tabashada iyo waxyaalihii dhacay iyo sidii lagu xalin lahaa iyo odayaasha dhaqankii iyo guddigiiba loo xil saaray ayay ku jiraan waxaan rajaynaynaa inay ay soo gabagaboobaan laba ajanda ahayd ajandaha labaad wey kan siyaasadda looga hadlayo marka weli lama gelin mana laga hadlin waa laga hadli doonaa waana sugaynaa anigu sharciyadda iyo dastuurka iyo nidaamka in la ilaaliyo baan jeclaan lahaa inay shirka uu ka soo baxo dee waxa aan haynana waa wax hagaajin iyo dowlad dhis wey go-aan uu baarlamaan gaaray baarlamaanka waa hay-adda sharci dejinta ayagaa sharciyadda bilaabo oo sharciyadda dejiyo sharciyo badan bayna dejiyeen marka sharciyadii ay dejiyeen mid ka mid a waaye marka dee waxalaalay wixii ka soo baxo annagu raalli baan nahay laakiin sharciyadaasaan haynaa waxaan marka rabnaa in sharciyadda iyo nidaamka la ilaaliyo wanaagga iyo dowlad iskana qayb laga noqdo muddo kordhin ay baarlamaanka aniga ii sameeyeen ma ahan ee waxaa waaye saxid iyo iswaafajin arrin dastuuri ah oo sharciyadda la waafajinayay anigana imaysan samaynin waxay u sameeyeen dastuurka koonfur galbeed iyo sharciyadda koonfur galbeed iyo dowladnimada koonfur galbeeda loo marka saddex sano ka hor baarlamaanka koonfur galbeed waxaa ka jiray dowladdii annaga naga horreysay iyaan waxaan ka dhaxalnay inay laba doorasho madaxweynihii hore baarlamaan ma dooranin ergaa dooratay ergadii markay dooratay hal sano marka la joogo iyo baarlamaanka le marka madaxweynaha sida nidaamka sharciyadda ay ku qoran tahayna markii la dhisaayo dowlad dhiska waa in baarlamaan lasoo xulo siduu raba ha ku yimaado baarlamaankana uu madaxweyne doorto marka madaxweynihii baa hor doormay sharciyaddii marka saas u kala fogay iyo sidaasoo kale dastuurkii oo ay ku qoran tahay boqol sagaashan iyo shan xildhibaan iyo waxaa baarlamaan ahaa boqol iyo afartan iyo sagaal xildhibaan horta waxa aan dhaxalnay waa waxaas nidaamkaasu ahaa marka sixid iyo toosin dastuur iyo iyo iswaafajin doorasho iyo ahayd ma ahane ma ahayn wax oo extension aniga la ii suubinayo ma ahayn waa wax dowlad dhiska koonfur galbeed lagu saxaayey sida istiidyada kale ay qabaan oo kale in ay doorashada u dhacday ahayd waxaa aniga codsadayna maya waa kasoo horjeedi karaan laakiin dee waxay ahayd eh, kaasini waxauu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdixasiis xasan maxamed laftagareen oo ka warbixinaya heerka uu marayo shirka dib heshiisiinta iyo waxyaabaha markaasi isaga iyo mucaaradka ay isku hayaan haddaan eegno gobolka shabeellada hoose askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa toban kun oo lacagta shilinka soomaaliga ah u dilay wada mootobajaaj oo marayay deegaanka carbiska ee gobolka shabeellada hoose askariga iyo sidoo kale wadaha mootobajaajka ayaa waxaa soo kala dhex galay muran sida ay sheegeen goobjoogayaasha islamarkaana murankaasi oo ku salaysnaa lacag dhan toban kun oo shilinka soomaaliga oo askariga uu darowalka ka dalbaday laakiin darowalka uu dhahay lacagtaasi ma aboodo isagoona sheegay in isagoona markaasi kadib arrintaasi ay isku bedeshay dil askariga dilka geystay ayaa goobta ka baxsaday waxaana markaasi eh, meydka ama dhaawac dhaawaca ee eh, darawalka mootobajaajka la geeyey mid ka mid a ah isbitaalada ku yaela duleedka deegaanka ama duleedka magaalada muqdisho kadibna halkaasi uu ku geeriyooday ehelada mid ka mid ah wiilka la dilay oo inala hadlay ayaa waxay ka warbixisay sida ay wax u dhaceen iyo waxa keenay dilka tagay isagoo nabad qabo uu baxay afgooyuu aaday meesha uu soo noqday soo noqodkuu soo noqday markuu cardiska maraayo ayaa waxaa layidhi lacag labaatan dool labaa kuna isii labaatanka kunuu bixiyey waa soo gudubiyey meesha boodboodka afkeeda markuu maraayaa layidhi toban kun keen wuxuu yidhi haddaan labaatan soo bixiyo see waxay tahay tobanka kun mid kalaa yidhi yaa layidhi orad iska bax maraale markuu wiilkii dhaqaaqay ayuu nin kale inuu soo ordo yidhi toban kun ma iiga qaadin ma kaaga qaadin mooto faycoma inuu soo qabsada inuu soo raaco bowdada ku dhuftay halbowlaha weyna go-ay ninkii ma lagu qaadayaa layidhi barti iyada ahayd way u diideen wiilka bajaajla ahaayo aqoonsaday barti isagoo joogo uu yidhi aan qaadaa layidhi waryaa ma qaadi kartid markii dambe sida iskaga kay daba wareejinayeen uu yidhi waan qaaday wuxuu geeyey adgooyo ninkan waa halis ma qaadi karuu yidhi waxba kama qabanayna dhaheen wuu soo celiyey isbitaalka beniyu keenay asagoo naf xun ay ku jirto bartii uu ku naf waayey maxamed xasan xuseen axmed aa la yidhaahdaa carabeyuuna ku magac dheeryahay wiilkanaga waxaa weydiiyey ciidamada dowladda oo qaranka soomaaliyeed ummadda ugu xoog sheeganayso hasaa waa nin shibil eh, nin shibile oo nin maantayta nin u tababaran ciidankiisii uu hoostooga uu ku nool yahay uu ku dilaayo toban kun aan maraynaa haddaan soomaaliya nahay dar kontaroolay ay joogeen carbiskay joogeen carbiskana dawladdaa joogto bartaka carbiska markuu ku soo dhiibay boodboodka uu haddana yimid ay dhaheen beesa keen waa leesha lagu dilahayo oo tobanka kun lagu weydiinahayo uu leeyahay war haddaan labaatan kuna shilin soomaali soo dhiibay markuu nin nimankii kamida ah ee fasaxayna mid kala inu qori kasoo daba qaatay oo matofekom soo raaci halbowlaha ku dhuftay bawdadina way dadabtay halbowlihina bastiyo ku go gooyo ku geeyay xataa xamarku ma qaaday siday dhaheen abgooy markuu geeyaa la yidhi ninkaan ma qaban karno waaba naf weli ilaa dekaduu ka shaqayn jiray carabeeyaa la yidhahdaa baabuurta waaweynuu darawal u lahaa ilaa beredweynuu ka shaqaynahayay ilaa hoomeyuu ka shaqaynahayay cid darawalle oona aqoonin carabey ma jirto waana nin dhalinyaro ah eh oo maantana waa nin weyn lama dhahaayo waa soddon ilaa soddon iyo shan ilaa soddon iyo toddoba ragga u dhexeeya waayo ifkana wiil iyo gabar wooga tagay hadda dhan wuu bilaabay maraale markii baabuurta waaweyneed uu aabihiis ka fadhiistay aabihiisaa darawal ahaa uu ka fadhiistay ayuu u gaday bajaajkan bajaajkan uu iskaga shaqaysanaya marka wiilka dowladda soomaaliya ayaa si rasmi ah ula soo wareegtay amniga hawada soomaaliya kaasi oo gaaray heerka ugu sarreeya ee darajada loo yaqaano galaas e maareeyaha hay-adda rayidka ayaa waxa uu ka warbixiyey sharciga ay la soo wareegeen islamarkaana muhiimadda uu leeyahay waxa uu sheegay in maareeyaha sharcigani in ka badan soddon sano uu ka maqnaa islamarkaana hadda ay dib ula soo wareegeen isagoona sheegay in sharcigan ama maritaanka hawada soomaaliya ay lacag tiro badan kasoo xaroojoontay ay kasoo xaroojoontay ay kasoo xaroon jirtay islamarkaana ee hadda gacanta dowladda ay ku soo dhacayso lacagtaasi isagoona ka warbixiyey sharciga ay la soo wareegeen ayaa waxuu yidhi haweenka adduunka waxaa lagu qiyaasaa wax loo yaqaano gradis oo ka bilowda xaalado iyo heerar ayay kala leedahay oo ka bilaabata ee xarafka a ka bilowda oo ugu hooseeyo xarafka g ama gas oo ugu hooseeyo marka hawada soomaaliya soddonkii sano ee lasoo dhaafay waxay ku shaqaynaysay heerka ugu hooseeya marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin muddo sanadaha wadnay in aan heerka ugu sarreeya geyno hawada soomaaliya tan iyo markii aan la soo wareegnay marka ilaahay mahadiis waxayna noqonaysaa class a wax loo yaqaan meesha ugu sarreysa class a micnihiisu wuxuu yahay heerka ugu sarreeya adduunka mas-uuliyadduna soomaaliya si buuxda u fuulaysaa oo baaloodyaasha wax mas-uuliyadood ma saarna oo badana mas-uuliyadda ugu badan soomaaliya ay fuulaysaa Eh, marka lacagtii aan soo saari jirayna soo saari jirnayna eh, inka badan ayaan soo saari doonaa hadduu laa yidhah safetiga hawada soomaaliya ama badqabka diyuuradaha meeshii ugu sarraysa ayuu noqonaya diyuurado badan ayaa kusoo dhiirin soomaaliya oo hadda ka leexda marka ilaahay mahadiis shuruudda mar hore ayaan buuxinay waxaan buuxinay labaatankii bishii octoobar tuan labadii kun iyo laba iyo labaatankii laakiin waxaa loo baahayaa jimci caalami oo waxaa jira sheegaya in adduunka aada la wadaagto muddo lixdan casho ku dhawaada ah. ka hor inta aadan isbedelka samaynin because isbedel weyn waaye marka lixdankii casho ayaa waxay nagu kaliftay inaan sugno ilaa lix iyo labaatanka bisha maayo labada kun iyo labaatan iyo saddexda khaladaah u baxay maarayaha ayaa waxa uu sheegay in sharcigani uu marka wax badan ka tari doono hawada soomaaliya isla markaana ay bulshada soomaaliyeed faa'iido weyn ay ka heli doonaan haddaan eegno magaalada muqdishona ee maanta waxaa lagu wadaa in lagu soo gebagabeeyo shirweynaha culimmada soomaaliyeed oo muddo saddex maalin ah ka socday magaalada muqdisho culimmada ayaa ka kala yimid dalka iyo dibaddiisa waxaana shirkan uu yahay mid ka mid ah wuxuuna shirkan yahay mid culimmada ay door weyn ugu qaadanayso dagaalka ka dhanka miliishaadka kooxda al-shabaab shirka maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa looga hadlayay ajandayaal kala duwan iyadoona maanta lagu wado in lagu soo gebagabeeyo magaalada muqdisho warmurtiyeed laga soo saaro madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa eh, lagu wadaa in uu shirkaasi soo xiro islamarkaan halkaasi uu ka jeediyo khudbad ku saabsan xaaladda guud ee dalka iyo sidoo kale doorka culimmada soomaaliyeed weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqaynta wararka gabagabada barnaamijka falaqaynta wararka ayaad la soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xubinta kalmaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaanehe war ma haysina xalaheer xamarweyne tay dhigaan waa la yaabay haddaa bannaan soo baxnaye shubaaka fuulowna demow yeereenna badiow saas ma aha bismilaahiyo oh, haddaad soo baxaye baas ma jire aryadhaha anigu gannooma aqaana warka iga dhegansadha ciidamadii guryaha baaraya xala albaabadi ku garaacay mugaasaa dariishadda waxaa laga yidhi yaabaayana ciidankii amniga waaye albaabka naga furaa la dhahay mugay albaabka fureenay waxay dhaheen ciidanki maad aheedeen maxaad rabtiinne guryahaan baaraynaahaa la yidhi oo maxaad ka baaraysiinna ay dhaheen garawa gaaraynaa la yidhi wah yaas ahayna ay dhaheen garawaawaa fidnawadaa loogu jawaabay ununka mugooma ku jirno garawaayna ma qabno ay dhaheen hadda ciidankiiyo heer xamarweyne xalay waa ka miliqday horta usii garawaaga oo la sheegsheegooyo yaas ahayna war garawaay degma uusan joogin ma jirto alahaa haddiis ala yahay hana nawin unugumanugu dhex jiro war horta garawaaga la sheego dadku uu garan waayey sow waarij gabraarto go'a soo kuwanayo dadka gaadaya maahan ehey gurigiisa bee eheyo waxaa la yidhi meelhaad ka guuray hilib ma lehe waraabii u hoydo wax hubso hoylama godle idinku waxba ma ogiidine harunta gobolka markii markiile soobeerari gadoomi ahaaño qoryaas qaati oo halahoo habad ku jiro kiis dhigina waa la yaawi gudoomiyahana maxaa banduuq qoorta u geliya ninkii gamaaye maa la waaye balaaya ku haysata abbo abbo ma la u baxee xaruntii gobolka xamarweyn ku taal markii bukay ka yeerti gadoomiya ah waa xanaaqi bilaaya ku haysatan abbo abbo malowbaxas yiri banduuqiisa markii askaati halla baawinee baro waan ku jiraa waa bugdhabaa as yiri war taliyaa saldhigga xamarweyne xataa khorogiisaas khaati laakiin maxay kuugu taallaahe waxaa la yidhi meeshaas cadow ku ridi lahay usaa isku dhaabici war taliyuu footignaanintuu ka qabaamo iska shakiye horta nin xabad gacantiisa laiskula dhufan karaa nin ka geesisana ma jiro war taliyaha allaha u boogadhaye beerxamar xamarweyne oo hubkooda qaatay markaan arkay khawaariijtii gobolka banaadir gashana laba saacadood ay ku soo afjareen waxaa ii caddaatay shabaab in gurigood ba'ay war kalemaanay war ma haysaane somalilan xamarweyne lagama xukumee wardhiigleyna taliyaha ciidanka somalilan nuuxtaani wuxuu yidhi garaadada reer laascaanood baabuurta iyo ciidamada soo dhoweynaya waa kuwii somalilan amnigoodana annagaa sugayna goobta shirku ka dha dhacayana inaan amnigeeda sugnaan diyaar u nahay somalilanna dadkeeda iyadaa diyaar u ah inay isku waddo marka waxaan isqabadsiin waayey qaranka somalilan baa ilaalinaya salaadiinta laascaanood iyo calankii buluugga ahaa bay sitaan aryaadka boosow dad cirka fiiriyaad hay xiri jirteen dadkaan ogaayoo tirada badnaayoo calanka soomaaliya watay miyaadna leedihiin ciidankan yaa amnigoora sugaaya wargaboosa asagaan war hayne calanka buluggaa berberaa la geynayaa ciidanka soomaaliya iyo kuwa somalilan dhadhow la tusay wada samaynayaan madaxweyne muuse biixine salaan sharaf bau ka qaadanayaa war adaan war hayna somalilan waxay tidhi soomaaliya waxay la mid tahay dalalka badan ee ka qaybgelaya dhowlatuska maraykanku hogaaminayo dalalkaasina fiise iyo sharci bay ku soo gelayaan wargabosow adigaan war hayna safiirka maraykanka oo wax laga weydiiye wuxuu yidhi annagu soomaaliya soomaaliyaan u naqaanaa waxaana wakiil ka ahay madaxweynaha maraykanka jon baiden waxaana la shaqeeyaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud danaha ka dhexeeya maraykanka iyo soomaaliyana waxaan kala xaajoonaa madaxweynaha soomaaliya markaa kadib baan maamul goboleedyada iyo somalilan u sii gudubnaa haddii naloo oggolaado warwar mahaysina janaraal indhacadda wuxuu yidhi war ceelbuuraan ku dukanaynaa miyuu yidhi shabeellada hoose shabaab waa kasaara masiri war mar kale miyuu daljirka shir jiraa'id ku qabtay war waad farantihiin waxna laydinma sheegi karee jenaraalku wuxuu yidhi waxaan aaminsanahay somalilan inay noqoto jamhuuriyad madax bannaan sababtoo ah waa dad tashaday hayehe yaa goormow hargeysa tegay war ma la soo wacay ma dhoolatuska berberu ka qaybgeli rabaa horta saraakiisha milatarigu inqilaab awoodda waa kula wareegaan laakiin haddaysan ciidan haysan siyaasadda inay afku inqilaabaan yaa u diidaya warsanalaacinta cadda intuusan somalilan aadin dagaalka khawaariijta muxuu uga qaybgeli waaye in loo dira haysow kama horayso war maanay war ma haysaane xaradheere caadiya camayr iyo jamayre inta ka dhaxaysa wixii ka dhacay waa la yaabay rooba biyi biidhikay war war ma haysida madayow dagaal faraha looga gubtay baa ka dhacay baa laleeyahay bishaaroo dhulka aad sheegayso soomaali maska war awowaad lama gubay war dadku waxay leeyihiin kalamaan iskumaan maalmahaan u ekaa war cilmi baaris la sameeyey waxaa lagu ogaaday madaxweyne xasan shiikh fanaaniinta iyo ardada inuu ardada jecel yahay war urmahaysiina jubbooyinka jubbaland goordhow aan gacanta ku dhigaynaa waa kuwii dhaheene axmed madoobe jamaama ma soo booqday war ma haysaanna waadna leedahay waxna waadna weydiinaysaaye maxaa kaa siya ah? warwalintana mooshiidina shirkii koonfur galbeed wili socda shirkuun hata socda madawiine lafta gareen hoobalka taageero shabaabka dagaaljiay toos aan wada galaanna wargoyin dagaalka shabaab shuruud in lagu xidho maaha arhooy xamarweyne shabaab ma joogo warwalloweynay xuduudkii ingiriiska iyo gooniysutaaggii somalilan sow carqalad kuma aha waxaa ka socdaa laascaanood war khabiir siyaasadda soomaaliya falanqeeya wuxuu yidhi reer laascaanood waxay u dhaheeyaan laba gooni isutaag oo buntland iyo somalilan ku dhawaaqeen calankii buluugga ahaana waa sitaan war madaxweyne xasan sheekh hadda wuxuu yidhi dad wata calanka buluugga oo lagu xadgudbay waana dhibaysaa haddana wuxuu kii raaciyey somalilan ha halisato wargay madaxweynihii hore farmaajo sool iyo wax laga weydiiyey wuxuu yidhi su-aashaasi waa igu adagtahay kama jawaabi karo af daboolan dahab yaarey war dowladda soomaaliya oo shabaab af iyo adinba eber uga dhigta waxay tidhi toddobaadkii la soo dhaafay saddex aan ka dilna hadda ka horna waad ogeydeenoo meeshii laysku galaba dowladdu tirada ay dileenay sheegi jirta kontana ugu yarayd marka waxaan la yaabanahay balaayadii weli waa soo taagan yihiina tiro badana war inay waa iska caddahayo inta yaroo galmudug ku hartay iyo koofuroon ka badnayn waaye dowladdu tirakoob ma haysaa madaha afayeen waa adigu war af ku dhammaan mayaane cadowgu in layska celiyahay waa lagama maarmaan war hadda ka hor markii ciidamada dowladda iyo esna waqooyiga ku dagaalamayeen qaybta hargaysa deganayd baa taliyuhu maalin kasta u qodbadayn jiray wuxuuna dhihi jiray waxa rabshada wadaa waa afar madoobaataye ha la soo qabto subaxii dambe nin askari oo afartan aan dhammaanayn la yaabay ayuu inta farta taagay wuxuu yidhi taliye afartanaad subax walba sheegow haysid wax kuma soo biiraanoo shan ma noqdaano waxna kama dhintaanoo saddex ma noqdaano see wuxuu jiraan subax walba afar leed noo sheegowsaay oo hadda adugu ma waxaadna leedahay khawaariijtii afar madoobaataa ka hartay war ajaanib cadcad xataa waa ku jiraan war cibaare iyo caloolxuma waxay tahay waxaan arkay nin itoobiyaan oo qabiilka camxaarada u dhashay oo buntland lagu qabtoo soomaaliya u soo aaday inuu jahaado shabeellada dhexena waxaan arkay mid oromaahoo lagu qabto gardaduub u xidhan waxaa kaloon arkay nin tansaaniyahan ahoo dhahaya wallaahi waa laynayaa waxaa kaloon arka mid kenyaati oo shabaabka ka tirsan oo dhahaya jihaadka waa wadeenna ilaa dadku ay ilaahay u noqdaan intaasuba dalalka ay ka yimideen diinla'aanta ka jirta owgeed waa laga qaawan yahay hadde ogaal ha laysu yeelo ujeeddadan waa mid soomaaliya lagu gumaadaye war anigu lama yaabana maxaarka soomaalida laynaye laakiin waxaan la yaabanaa soomaaliga lagu qanciyey ehelkaaga lah aryaadhaha samigay cabdulana shabaab waxa wuxuu yidhi caqlina iskuma ceelshaan eh. adaabna kama cabsadaan caqlina eh. iskuma ceelshaan eh. adaabna kama cabsadaan kalamaanay war ma haysiine kalamaan moqokori iyo hiiraan ka soo ifbaxday waad ogeydeen haddana shabeellada dhexe gaar ahaan ceelbarafay mid kale ka soo ifbaxday marka qaylada iyo muranka inta iska dhaaftiin iska nasta baashaan rag kalaa u soo baxay war taliyaha saldhigga degmada gurceel cismaan cali huday wuxuu yidhi kalamaan gurceel lagama samayn karaa warwarka warkayga dhex gelina wuxuu yidhi waxaa soo baxay dad derbiyada fadhiyo baagamuddaaho baadiye ka yimid amnigana kataray ku yihiin marka wuxuu yidhi dadkaas dadkii dhalay hadday derbiyada ka xisho waayaan tallaabo sharciyaan ka qaadaynaa war qofkii derbi iska fadhiyoon dembi gelin maxaa laga rabaa war sababtu u fadhiyaa maxay tahay baadamuudi inuu yahay ma dhici karto war fadhi iyo fuud iyo cibaad la isla waa war mirig mirigdiyoon iyo baadadyaa eri war wax derbi fadhiya basaas inuu yahay dhici karto ugu yaraan war taliyaha booliska reer miyiga haddii la samayn lahaa mar horuu ka jawaabi lahaa war warka taliyaha reer magaalka war waa jiraan taliyaalka reer miyigo waa macawisley laakiin dagaalay ku mashquulsan yihiin war kuwa derbiyada fadhiyo la sheegaayo may qoryahooda qaataan oo macawisleyda dhinac ka raacaan war kalamaanay waxaa la yidhi aabiga shacbigii loogu degay degeladuu joogay oo dooxataysiga shuftadu ugu garaardaysay dalka iyo dadkiiyo diinta waa inay difaacdaan war horta madaxweynaha hir shabeelle cali guullaawe ku-xigeenkiisii yuusuf dabageed waa ka tafataan la yidhi waxay isku hayaan war ma yuutubaradaad u qabanaysaa dadka mase xaqiiqaad haysaa haysaa war cali jaytasow ma joogo war waa dadku been badana madaxdu maadlinima igaa ka turjumaayo yutubka lagu kala kacsahano war shirkii bariga afrika ee muqdisho ka furmay maxaa ka soo baxay war soomaaliya ururka ganacsiga bariga afrikay ku biirtay intee beerasha ku yeelano barwaaqada ka guraasahe waree dhahaya aan dhambaal tusaalaha ka bogsiiya dhaawaca ubadhiga dadkayga dhudhun iyo lixaad iyo dhumuc waxaad ku leedahay adoo haysa gacaldhaba ku dhex jira dadkaaga ha isku dhiibin nacabkaa cadow dhowrayoo raba inuu keli ku dhuuyado dhegi kuma maqan aqal dhaayo weli ma ay qaban ruux ka dhaartay wadartiiyo dhalashada walaalnimo ka dhex baxay midnimadoo guul ku dhaata keligii ninkii dhaan u rarayo u ceeryaama waadhado dhibaco horta may lahan dhacardoo ku soo baxo dhere ka daaqaan dhulkadaa dhex jiifoo laga dhaansho may maylaha dhalaan oonka kama tiro ha u dhaloolin meel maran dhuunkaali waa halis hadaama dhagareed ha ka dhicin dalluundheer kii aabbahaa dhalay ha u arag dhibkaagaoo midka dabinka kuu dhiga ha ka dhigan walaalka waxaa kaloo la yidhi garan ku ag joogo gabaad kaa haddii aad garan weydo inuu taada galaafto isagaa garan doona ninkii dhuumanaaye dhabarkiisu muuqday dhaqsi loo ogaadaa sidiisii ka dhigante yodheega jari fariimahaasi xubintii kalmaan ka sii horreysay waxay gebagabo u ahaayeen barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halka in kala socodsiinayay shariif sheeke uu farsamaynayey nabadgelyo